رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال المصنف رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك منها الكراهة ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا مسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين markii ugu dambeysay waxaanu ku guda jirnay annahyi oon soo tilmaannay in ujeeddadiisu ay tahay reebis iyadu kasoo fushay jiho sarreysa ee u dhacaysay mid hooseysa inay tahay baanu soo tilmaannay kadibna qeexiddu waxay lahayd ixtiraasaad bay lahayd aanu soo dultaagnay uu sheekhu uu tilmaamay waxaa kaloo aanu u baxnay siiqada iyada ah marka saa loo sii daayo waxba aanay ku dabranayn waxaa iyadu faa-iideyn karto aan soo tilmaanay inay ataxriim ay keeni karto kow iyo waxaan qofka uu sameynaya inuu fasaad u yahay waxaa kaloo iyaduna aan soo tilmaanay qaacidadii ahayd almanhiyu canhu waxa layska reebay qofka hadduu la yimaado ma baanu leenahay mise wixii way ka asaxeen laakiin xaaraan baad ku jirtaa waan soo kala qaadna waxaan niri waxay u noqonayaan daati almanhiyi canhu wixii layska reebay ma shardigiisay u laabanayaan oo marka aan nidhaaho maalan waxaan wax kasoo qaad ma laha mase arrin kale oo ka baxsan intoo marka waa soo tilmaannay amfilana marka waan soo tilmaanay haddaba haddaad xusuusataan amarkii isaga ina soo maray waa tii la yidhi wujuub iyo fawriyi inuu ka baxaa laga yaabaa oo annadbi uu noqdo al ibaaxa uu noqdo altahdiid uu noqdo intaa waata ahayd haddaba nahyiga isagana waxaa laga yaabaa inuu nahyiga intuu ka baxo oo macaani kale uu faa-ideeyo idan haddaba marka lagu leeyahay waa qad yakhruju halka waxaa laga faaiidayaa in tacriifkii ama qeexidii aanu usoo sheegnay nahyiga ee aanu niri nahyigu wuxuu keenaa macaani sidaas oo kale ah laga yaaba waxaa wax ka duwan inuu faa-ideeyo kaaway marka kan darsigu maanta uu ka bilaabanayo markaasu wuxuu leeyahay sheekha waqad yakhruju annahyu reebistu inay ka baxdaa laga yaabaa can itaxriimi wa xaaraantinimayn ilna waxba ay xaaraantinimay saasoo soo dhihin ilaa macaanin inuu u baxaa laga yaabaa macanidaas ukhraa ee kale lidaliilin daliil iyado ay ugu wacan tahay daliilkaasu yaqtadii keenaya daalika kaas haddaa adigu ma dhihi kartid waxaan ma nahyi baa ahaa maa kul nahy xaraam lama soo boodi karti nahyi walba xaaraam maaha waa inaan keeno daliil aan kaga rarayo kaga guurinayo nahyigii wuxuu faa'iideyn lahaa asalka nahyi walbaba waxaa anugu natiijadooda ay tahay haddaan arka waa xaaraam ma waxaad i tiri nahyigu xaaraam maaha hee macno kale u baxay soo maaha haddaba daliilka keen haddaba adilada waxaa ka mid a haddaba alkaraaha fa minha waxaa ka mid a oo ah macaanin ukhraa wey bay u laabanaysaa faminha famin tilka almacaani اlukhraa alatii yakhruju ilayha الnahyi waxaa ka mid alkaraaha in wuxuu aanay xaaraam ahayne ay karaahiye ay tahay markaasuu yihi wamahaluu lidalika biqowlih haddaad aragtid ay mualif ay musanif ama siiqatu tamriid adeegsada wamuhila lidalika bikada ku yidhaahda ama maalu waxay tusaale ugaga dhigeen haduu ku yidhahdo halka waxaad ka qaadanaysaa inuusan mualifku aanu ku waafaqsanayn mithaalka isaga ah amaba qolyaha tusaalaha keenay inaanu ku madhab ahayn oo ka fakar duwanyahi oo xagga ra'yigu kaga duwan duwanyahi halka marka waxaa muuqata bin cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi inuu xagga ra'yigu uu kaga duwan yahay amaba mahalka kan ee meeshan la keenay inuu ku khilaafsay marka wamalu waxay tusaale ugaga dhigeen lidaalika kaas tusaale waxay ugaga dhigeen marka bimacnaa waa maxay waa iyaga say iyagu yidhaahdeen wy biqowlihi sala allahu calayh wasalam laa yamasanna axadukum midkiin yaanu taabanin dakarahu xubintiisa taranka ah biyamiinihi gacantiisa midig yaanu ku taabanin wa huwa yabuulu xaal uu isagu markaa kaadshayo faqad qaala ljumhuuru culimmadu say u badan yihin waxay yidhaahdeen ina annahya reebistoo huna halakan ahaatay ee noo inoo lil karaahati bay u dhacday kohasho ee xaaraan maaha leesh lianna adakara maxaa yaele xubinta taranka ihi bidcatun qayb weeyo oo min alinsaani insaanka ka mid a ah. see qofka loo dhihi karaa qayb jirkaaga ka mid a ah xaaraama waalxikmatu xikmada ka dambaysay min annahyi in la reebana tansiihulyamiini gacantii midigta ahayd in la hufo oo karaamadeedii aanay dhicin halkaasaa loola jeedaabay dheh haddaba dabcan saaad ogtihiin haddaad maqishid karaaha waa wasat bayna alxilli waalxaraam waa daa'ira iyada u dhaxaysa xalaal iyo xaraam bimacnaa xalaashina maaha xaaraamna ma gaarsiisna laba manzila inta u dhaxaysay dhexdhacday karaahadu macnaha wey inta haddii marka la yidhi mithaalkan bay soo qaateen culummadu ay keeneen wamahaluu lidalik haddaba nebiga sal alla lay slm wuu reebay xadiidkan maxaa laga fahmaya marka xadiidkan marka aan dul istaagno nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam midkiin yaanu xubintiisa taranka ah gacanta midig ku taabanin isagoo kaaqsiya halkan marka طabcan saad muuqata yamasanna waa bilfatxi baad aqriyaysaa nuunta halkaa meesha ku dhegan waa nuun tawkiid weeye maxaa yeelay haddii nuun lowla nuun tawkiid haddaanay meesha soo geli lahayn jumladu maxay noqon lahayd kelmadu xarafku maxaa ula jeedaa ficilku muxuu noqon laha majzuum buu noqon lahaa marka nuunu tawkiidka ayaa ka furtay jasmadii ka furtay asal ahaan kelmadu saasay u samaysanta haddaba bimacnaa meesha waxaa laga qaatay marka haddii qofka gacanta bidixu ku taabto inay bannaan tahay waxaa kaloo laga qaata haddana haddii isagoo aan kaa jayn hadduu gacanta midig ku taabtana inay bannaan tahay soo saa laga fahmi maayo laba mafhuum baa markiiba kala baxnay mafhuumka koowaad oon xadiid kala baxaynaa wuxuu yahay ee nebigu wuxuu yidhi laa yaamasanna axadukum dakarahu biyamiini haddaba bidixda waa lii ogolyaha marka wahuwa yabuulu qeydkan dambe ee gadaal ka yimidna wuxuu ii ogolaaday fii xaalati cadami albowl markaanan kaajayn in lii ogol yahay labada xaalood soo maha haddaba bimacnaa waa meeshay dhahaan fi lfiqa fi lusuul maxaa la dhihi jire waa qaydun fii saaxibi alxaal xaalad taagan baa lagu qayday bacd culama waxay leeyihin maya ma banaana ma taaban kartid maxaa yeelay min baabi awlaw oo waa maxay haddii xaalat albowl marka la kaadjayo oo qofku uu u baahan yahay sideeda si aanay kaadidii meelaha u gaargaaranoo jirkii oga daadan uu u baahan yahay inuu qabto xaalad uu markan ugaga baahi badan yahay haddii la diiday xaaladuusan u baahnaynna ma taaban karo waa fahmni sooma yani bimacnaa goormul qofka labada xaaladood u baahan wuxuu u baahan yahay marka uu kaadjayo maxaa yeele laga yaabo kaadidu inay meelaha ay gaargaarto najaasu inay isagu dib ugu soo laabato maradii inuu fanfanin uu soo gaaro xaalad baahi ay jirtaa la yidhi ma taaban kartid markay baahidu tagta ka war qoladaa marka halkaabay qabaan dabcan bimacnaa waxay culimmado kale yidhaahdeen qaarkood haddaba maya arrinku sidaa maaha xaal albawli wuxuu qeydka u yimid maxaa yeele waxaan aamin laga ahayn wuxuu inay xaggaa iyo xaggaa gaaraan haddaba sida muuqata cilada waxaa laga yaabaa in nahyiga uu dul dhacayo xaal bowl ciladiisu way caddahay nahyigaas wuu cadyah sababta loo diidana way caddahay maxaa yeelay khawf talawuth alyamiini bilbowl gacantii midig in ay kaadidii soo gaartaa la diidaya gacantuna waa gacanta midigna waa maxalu takriim wey saad ogtihi nabiga sal alla lay wasalam kaana yucjibuhu tayamunu fii shanihi kullih inuu midigaysuu jeclaa sal allahu aleyh wasalam xaalado dalbaba markuu cabayo markuu cunayo markuu qof wax siinayo markuu ka qaadayo markuu musaafaxaynayo intuba markaa iyadu hadaba marka jumhuurta niqaash in lala galay u baahan jumhuure waxaadna tidhaahdeen annahyu huna lilkaraaha halkaa marka wamahaluu lidalika markuu yidhi sheekha sibuu u diidan su-aal baan weydiinana waxaan le nahyi lilkaraaha kow intaydaan annahyi lilkaraaha aydan idinka idhihina waxaan isla meeldhignay qaacido ah hadduu nahyi soo arooro maadaa yufiidu nahyu nahyigu muxuu muujiyaa ataxriim haddaba waxaan u baahannahay marka haddii nahyigii automatically uu muujinaya taxriim inaad taxriimkii ka rartid oo karaahiya aad geysid daliil baan kaaga mana daliilkay la yimaada waxay yidhahdeen dakarku ama xubintu waa qayb adiga kaa mid ah siday marka suurtagal ku tahay qayb adiga kaa mid ah ee jirkaaga ka mid ah in lagu yirahdo waa xaaraam ma suurtagal baa maanta in lagu yirahdo madaxaaga ma taaban kartid foolkaaga ma taaban kartid sankaaga ma taaban kartid macquul ma haddaba waxay leeyiin marka xikmada min annahyi marka waxaan leenahay litanziihi tanziihun baa meesha u len haddaba labada qole ee masalada isku haysataaye qolana waxay dul fariisteen macnaha xadiidka uu faa'iideynayo qolana waxay dul fariisteen lafdiga iyo dhawaqa iyo siduu u yeerayo haddaba qofkii marka milicsaday daahir lafd ee yidhi lafdigan madluulkiisu muxuu yahay taxriim buu markiiba la aaday qolada yidhi macnaha uu faa'iideeyay muxuu yahana waxay la aadeen karaahiya la aadeen halkaa wey marka laakiin adiga waxa lagaga baahan yahay maslak intaa u dhexeeya inaad raacdid haddii khilaafku uu sidaa uu noqday takhayal maci ifrid nebiga hadduu maanta ku hor fadhiyi lahaa sala allahu caleyh wasalam oo ku dhihi lahaa laa yamasanna axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa bool waxaad nabiga dhihi lahayd nebigow qowlkaanaad tiri hal yufiidu taxriim am ilkaraaha miyaad dhihi lahayd mise rasuulkaa yidhi horaad u fulin lahayd adaba sideedaba shay walba ee soo aroora amar ah ilaa in duruuftu ay kuu saamixi weyda mooyaane markaana waxaad leedahay daaqadaada laa yukalif llahu nafsan ilaa wuscaha amaba wuxuun hadday ku xanibaan oo aad yani sababteed wuxuu samayn weyday inay dhacda mooyaan weliga ha fuudaysano marka waxaan u baxnay aan ka soo baxnay ilkaraha karahada maalan hadda eh, amilada way badan tahay amilada yaa igu biirin kara haye nebiga sal ly sl markuu leeyah oo kale qofka isagoo taagan yaanu he amcabin soo maha sal allahu aleh wasalam laakiin culimmadu maxay yidhahdeen nahyiga maxaa lagu tilmaamay nahyi lii alkaraaha waa litanziih sooma laysa ila bidaliil qariinada sarfisa maxay tahay ru'ya nabiyu sal allahu aleyh wasalam shaariban qaa'iman mar haddii la arkay nebiga sal ly slm isagoo taagan inuu cabayo idan halka nahyiga muxuu faaideeyey nahyiga wuxuu faa'iideeyey bimacnaa lilkaraaha laysa ila raqam itnain alirshaad halka marka jumladan halkay ku cadfan tahay waqad yakhruju annahyu can الtaxriimi إilى macaani أkhraa lidaliili yaqtadii dalika faminha alkaraahaة wاlإrshaad waminha اlإrshaadu jumlada halkaa bay marka ku cadfan tahay kelimadan iyadan waad godaysaa faminha irshaadu minha waa mubtada dib u dhacay mil qowlihi limucaad sal اllahu alيه wasalam hadalkii nebiga uu mucaad uu ku yidhi oo kale laa tadacanna mucaadow ha ka tegin an taquula inaad tidhaahdid dubura kulli salaatin salaad walbaba gadaasheed inaad tirahdid allaahuma yaa allah acinnii rabbow igu caawi oo igu kaalmee calaa dikrika adiga xuskaaga wa shukrika adiga mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeeda halkaas nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu macaad uu baray saddex arrimood inuu ilaahay weydiisto markuu salaada u ka baxo kow waxaa la yidhi ilaahay waxaad weydiisataa addikr in ilaahay garabkaaga uu galo bimacnaa in ilaahay la xusaayo ma sahlana haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku waafajinna way adagta labo ashukur haddaanu ilaahay ku waafajin mahadnaqaas way adagtah walaakina akthara annaasi laa yashkuruun baa meel taal wa alcibaada haddaanu ilaahay ku waafajin way adagta haddaba arrinkaa marka waa meesha macal muminka waxaa loo bahan laba arrimoodba inuu jamciyo bayna alcibaadati waاdul iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin haddaba maraatib dadku marka la taagan yahay in yar haddaan istidraad yar sameeyo maraatibta ama maraatib الnaas fi اlisticaana biاllahi jala wacala afar bay u qaybsantaa dad waxaa jira ilaahay caabudaya kaalmana weydiisana yacbuduuna allaha wayastaciinuuna bihi almartaba athaaniya dad waxaa jira ilaahaynaan caabudayn kaalmana aan weydiisanayn laba qolo oo naqiid isku ah sooma qof ilaahay caabuday ilaahay kaalma weydiisanaya iyo qof aan ilaahayna caabudaynin kaalmana aan weydiisanayn laba qolo sooma qolada saddexaad waa qof isticaanadu aad yaad u badiyaa ilaahay subxana wa taala intuu isticaana u weydiistaa badan laakiin waa cibaado yarya ilaahay subxaana wa tacaala cawnkiisaan weydiisanaynaa towfiiqda ilaahay towfiiqda ilahay haddaanay jil lahayn hawshan ma sameeyeen ilaahay subxaana wa taala wax badan way fiicantah oo bimacnaa qofka uu cibaado yarya laakiin isticaanadiisaa badan qofna cibaadadiisaa badan isticaanadiis yarta aad buu cibaadaysa laakiin in ilaahay ilaaha waafajiyay laakiin inuu ilaahay weydiisto yirahdo yaa allah acinnii calaa hada aad bay u yartay haddaba aclaa martaba oo qofku insaanka uu gaaro an yajmaca bayna alcibaadati walisticaana inuu kulmiyo cibaadadii isticaanadii inuu kulmiyo hadaba halkaa way halka marka loo baahan yahy walaalika qofka waxaa la rabaa xataa markaad weydiisanaysid ama weysiisanaysid waa inuu kusoo galo shucuur ah daraan ah yaa allah ilaah weysadan iwaafaji qofka markuu tukanayo shucuur ah in ilaaha subxana wa tacala noocan adoo darsi aqrin waa iska soo fadhiisan kara lakin ya allah wafiqnii inaan darsigan sidiisa u guto ya allah salaadan sida ay tahay dadka inaan kaga bixiy ya allah xataa waxay u badan tahay inaadan adoo qiradii inaadan khaldin bay u badantah ummadda markaad hortaagan tahay kelmadii khudbadii aad sheegaysa ya allah wafiqnii waxay u badan tahay ilahi subxana wa tacaala kelmad agtaada waxba aanaan kahayn hayn ilahay inuu barakeeyo ay macno ay samayso isticaanada markaa dadku markaa intaaba u qaybsamaan bini runtii dhownaan badan buu kaga sugan masalada iyadaa facbudhu watawakal calayh iyaaka nacbud iyo haddaba aan usoo laaban xadiidkii horyaal oo laa tadacanna an taquula dubura kuli salaati nebiga sal ly slm halkaasuu yidhi haddaba xadiidka alfaadiisa kala duwan waxaa ku soo oraya mucaad inii uxibuk فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة الفاظ كلا حديثك كاس noo fasira salaada nebiga uu ka hadlay ma ahayn salaad sunna ee wuxuu ku yidhi salaad walboo farada oo shanta waqti la tukadaayay markaadba ka baxdid adoo gacmaha boobaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaad weydiisataa cawnkaa weydiiso haddaba dubur maxaa loola jeedaa marka fi lugati dubur laba macno ayaa loola jeeda bacduna waa la dhahaa shay gadaashi aakharna waa la dhahaa alaakhir shayga meesha ugu dambaysa yani maalan salaadda markaan tukanayo halkee ugu dambaysa ataxiyaadka waa aakhir bacdina markaan salaamo noqsado id marka duburkan la sheegay ee nebiga sal lay slm u lehy dubura kulli salaatin uu yihi laba macnaba waa suurtagal waxaa suurtagala intaadan salaamo noqsanin aakhir salaad dheh waxaa kaloo suurtagala markaa salaama noqsatid oo bacda salaad dheh labada suurtagal baanu haysanaa labada suurtagal haddii luqadii ay isku mid noqdeen oo la dhihi karo maalan dubura anahaari aakhirahu la dhihi karo dubura alxayawaani aakhirahu la dhihi karo oo zamaanka ama xadiidkii sida nabiga soo oray actaqa ghulaaman lahu can duburin markuu geeriyooday kadib yiri ninkaas xor buu iga yahay can duburin ay bacdahu haddii dubur marka bimacnaa bacd bacda tasliimin ay noqotay qabla tasliimina ay noqotay halkee marka xadiidka saarayna goormaan leh allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik haddaba qolada yidhi marka aakhira salaad baa loola jeedaa oo ah intaadan salaama noqsanin baa ducadan la aqrinaya qolada yidhi qolada tiri waxay haystaan xadiid macnaha xoojinaya qowlkooda waxaa xoojinaya xadiidka ibni mascuud ee tashahudka ku soo arooray ee nabiguu leeyahy uma liyakhtar uma liyakhtar min adducaa'i maa shaa ataxiyaadka markuu dhammeeyo tashahudka kadibna ha doorto ducada u rabo maxaa laga fahma marka weli salaadii lagama bixin idan nabiga sal alla lay wasalam maa bacda atashahud wa qabla atasliimi marka ataxiyaadka uu dhammaadon la salaamo noqsaninbu wuxuu ka dhigay maxalan liducaa'i xadiidka marka wuxuu noo faa'iideeyey dardaaranka lala hadlayay mucaad iyo waqtiga la raba inuu ducaysto inay tahay intuusan ha salaamo noqsan ama dubur oo bimacnaa bacda tasliimi ah maxalu dikri waa maxal ducaa maaha waqti ilaahay la xuso weeye maaha waqti ha la ducaystama bidaliil faida qadaytum الصalaata ha fاdkuru اllaha qiyaama وقcuuda وعlى junuubikum faإida طma'nantum aayaddii fi suuraة الnisa maxaa layna yidhi salaada markaad dhammaysaan ilahay xus idan waxaan leenaha bacd maxay tahay waa maxal dikr waqtiga ilahi la xus laakiin qabl tasliim waa maxay waqtiga la ducaysta wey walidalika nabiga sal sl sooma dhihi jirin laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaa adkaartii markaa macruufka ahayd haddaba waxaan leenaha marka ikhtiyaarkan aakhir asalaad in loola jeedo qabla tasliim oo bacdaha aan loola jeedin ikhtiyaarka waa kanuu doortay ibn taymiya raxmat ullaahi calayhi haddaba waxaan leenaha marka qofka waqtiga ugu fiican ee la ducaysto dubur salaati ducada nebiga uu u dardaarmay mucaad iyo duco walbaba ataxiyaadka intaadan ka bixin markii qofka uu dhammeeyo oo yatacawad biاllah min arbacati ashyaa kana yatacawad annabiyu sal alla alيه wasalam minha biاllah oo ilaahay uu ka magangeli jiray markuu dhammeeyo inuu dantiisa sheegto dantiisa inuu sheegto gaar ahaan haddii imaamka janis uu ku siiyo way wanaagsanaan lahayd oo bimacnaa marka dadku badanaa ku murmayaba gadaal marka salaada laga baxo ma la ducaysan karaa iyo aamiin ma la dhihi karaa intaan la dhihin horta salaada marka laga baxo waa qabla tasliim qof alwadantiisa inuu sheegto ilahi subxana wa tacala u sheegto laakiin bacda tasliim marka la gaaro adkaartaada aqri albaab ka bax macnaheeda waa sida halkaa marka halkaasaan kaga baxayna haddaba su-aal baa marka iman karta dabcan haddaba see loogaga jawaabayaa naska ina leh nebiga sala allahu caleyh wasalam aakhir ma kaana yadcuu bihi wuxuu ku ducaysan jiray rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina cadaaba annar ducadu ku khatimi jiray marka tawaafka lagu jiro intaan xajar aswadka lagu imanin oo la khatimayo waa tan inta u dhaxaysa xajar aswadka iyo rognol ma aragtay meesha yamiiniga marka la marayo la marayo inta u dhexaysa waa tan leh rabbana aatina fi dunya nebiga sal rabbana aatina sooma dhihi fi dunya xasana halka kan wuxuu laa tadacanna halkaa marka waxaa yimid nahyiga kan markuu nebigu leeyahay ha ka tegin waxaa loola jeedaa waa shay aan aad iyo aad kugu dhiirigelin lahaa waa kugula talin lahaa aw recommended to you waan kuu taskiyeyn lahaa waxaa muujinaya maxaa nabiga sal ly wasalam rabbana aatina fi dunya xasana ayuu ku aqrin jiray hadday ahaan lahayd duca aan tan ahayn kuma ducaysan kartid meesha maxaa ka bixi lahaa rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasana oo fii kulli mowطini nabiga ilaahi subxana wa tacala uu ku bari jiray marka waxaan leenahay sheega kan waa shay ha amba faalta ah oo nabiga sal lay wasalam uu sheegay walmaqsuudu marka lilirshaad wey marka oo ah in qofkii la tusmeeyo haddaba iyadoo qaacidada aan ka duulayno su-aal kala iman karta gacanta midig wax ma lagu cuni karaa gacanta bidixdeh wax ma lagu cuni karaa wax ma lagu cabbi karaa ama waxaan leenahay ma dhihi karnaa nahyiga ku soo aroora gacanta ah, bidixa ku cunin lilirshaadi ma dhihi karnaa ilan kanba waa neriye yaa iga jawaabaya ikhtalafa alculamaa miya yaa iga jawaabaya hadda waxaan nidhi nahyiga marka qaarkii wuxuu faa'iideeya liirshaad oo liirshaad oo tala bixin iyo tawjiihin iyo tusaalayn iyo hanuunin iyo tusmayn baa laga yaabaa uusanba nahyiba ahayn haddaba gacanta midig gacanta bidixyan wax lagu cun lagu cabin qofkii ku yimaado ku yidhaahda nahyigu mar ma kul nahyi taxriim ya sheekh ha ma kul nahyi karaaha waxaa laga yaa inuu liirshaad yahay inaad ka jawaabtida lagaa raba maxaa dhihi lahay may wuxuu kule gacanteedan waa laakiin bidixda maxaa ii diidaya reer magaalnimada maxaa igu diidaysaa ku haye horta masalada iyada ah ogow in khilaaf uu ka taagaya makruuh iyo xaaraam waxaana saxiixa inay xaaraam tahay in gacan bidix lagu cuno maxaa nabiga sal ly slm wuxuu yidhi inay xaaraam tahay maxaa muujinaya nebiga markii ninka uu ka reebay wuxuu yidhi fa ina ashayaana ha yakulu wayashrabu bishimaalihi shayطaan baa wuxuu ku cunaa ku cabaa gacanta bidix naska kale dib loo tag marka aayaddii maxay naga reebtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطuwaati الshayطaan laa tattabicu khuطuwaat الshayطaan ma xaaraan ba mise waa karaahiya waa amar soo maaha yani laa tattabic khuطuwaat الshayطaan iyadoo hadal ma laha haddii shaygii lala xiriiriyey shay manhiyun canhu jazman walaa khilaafa fiihi oo ah shaydaan inaan la raaci karin haddii lala xiriiriya halkaa taxriim baa noga soo baxa waxaa la yidhi marka haddii atashabuh bilkufaar oo bini aadama la reebo la yidhi waa xaaraam shayطaanna min baabi awla iyadan halkaana waa dhankii kale awliyada marka ayaad ayaad marka ka gen kartaa su-aal kalaa imanaysa kabiiro ma ku tirin karna qofkii gacan bidix wax ku cuna nabiga sal ly slm wuu habaaray lastaacta ninkii yidhi gacanta bidix maya kuma cuni lastaactu hatuu nabiga yidhi wa qaadan karine kadibna gacantii waba qaadi waaya ma dhihi karna waa kabiira xadiidkan xadiidka nebiga sal ly wasalam ninka uu inkaaray sababta u inkaaray waxay ahayd ninka mutakabir buu ahaa nin xoogaa mustakbir isla weyn buu ahaa maxaa waxaa muujinaya lafdi kaloo le laa yamnachu ilaa alkibr ninka kan isla weynin baa u diiday waatuu nabiga sal ly slam yiri marka habaarka nebiga uu habaaray ninka kan mush inuu yahay kabiira ee wuxuu u habaaray inuu mutakabir yaho mustakbir uu yahay idan halkaa wey marka hadda marka meesha inaad ogaatid weeye badanaa nacam eh, meelaha aanu joogno iyo dadkaanu la joogno waxa ugu horeeba gacantaas bidix lala ordaa innagana waxaanu aragnaa shay tatawur in gacanta bidix qofka uu wax ku cuno yani nebigaa kaa reebay wax faa'iidaa ma laha diinta kuu diiday gacan midig baad ku siiyey nicma ilaahay subxaana watacaala ku siiyey diintu waa tacabudi gacanta midig ku cun baa lagu yidhi gacanta midig wax ku cab lagu yidhi gacanta midig ku bixi nacam way dhici kartaa markaad xanuunsantaha waa la gartay haddii nabcan baashii aad ay gacanta la geshin markaa gacanta bidix ay noqoto bal tan hoos kaga taakee si aad u muujisid in noocama labada gacmoodba ay shaqo ay ku jiraan sidaas samee hadhihin noocan ma kan waxay horumar ku gaareen E, rackets ay ku direen oo maanta ay maaragtay highly e, civilized ay u noqdeen gacan bidix gacan bidix lagu cuno laguma hormaro gacan bidix laguma hormaro taa marka inaad ogaad walaalika aad waxaa la yaabaa badanaa e, dadka noocan ma dad akhyaara waxaad arkaysaa oo badanaa dadka carabaha ka yimaada un ma fahmin maxaa khaldan meelaha marka la yimaado gacanta bidix calaqal markii xataa uu intuu roonaada gacanta midig bariiska uu ku cuno markii la gaaro hawshii ugu dambaysay mooskii ama muus calaa qira'atayn aad markii la gaaro waxaad arkaysa gacanta bidix buu ordaya sharaabkii gacanta bidix buu la markaad la waxa laga yaaba inu wejigiisu isbedelo wax dhib badan maaha nebigaa yidhi nebigaa yidhi hala sameeyo hada shay sahal aan ka gudubin marka man yadkhulu fi lkhitaabi bilmri wannahyi waana baabka kan isaguna ahmiyadiisu leh fii baabi usul fiqi marka la joogo maantana waxaanu ku haydnay amar baa soo fulay nahyi baa yimid kow amarkan markuu yimaado iyo markuu nahyi yimaado yaa loola jeedaa yaa soo gelaya man yadkhulu yaa soo gelaya fi lkhitaabi oraahdii bilmri i wannahyi xambaarsanayd ay multabisa bilmri wannahyi wadatay khitaabkan isaga ah hadduu soo fulo shaarica xakiimka ka yimaado yaa horta loola jeedaa alladii yadkhulu fi lkhitaabi bilmri wannahyi qofka soo gelayaye huwa almukalaf waa midka wax laga doonayo wa huwa albaaliq waa kan qaangaarka ah alcaaqili ee waxgaradka ah amar markuu yimaado yuu qabanaya amarka kan yuu ku dhacaya marka le tuko yaa lala hadlay ma samayn kartid waxaan xaaraam wey marka le yaa lala hadlay ko waxaa lala hadlay albaaliq qofka horta inuu qaangaar noqdo alcaaqilna waa inuu noqdo fakharaja biqowlina ay fakharaja bisababi qowlina albaaliq oraahdeenna aanu niri albaaliq waxaa ku baxay alsagiir falaa yukallafu biاlamri waاnnahyi ilmaha yar lagama doonayo ama laguma takliifinayo amar iyo nahyiba takliifa musaawiya litakliifi اlbaaliq takliif la mid ah oo u dhigma qofka qaangaarka oo kale amarna looma siiyo loomana nahiyo wayumaru laakinahu yumar laakiin waa la farayaa bilcibaadaati cibaadaadkaa la faraya bacda tamyiizi markuu kala soc gaaro aabba duko adeer tuko e, waxaan samee e, gabadhii yareyd xijaabo e, ma aragtay tuko soon bimacnaa waa maxay bacda tamyiizi waa la farayaa tamriinan lahu si isaga loogu layliyo calى aacati hogaansankii ilahay u hogaansami lahaa wayumnac waa la reebayaa min almacaasina waa laga reebayaa liyactaada alkafa canha suu caado ugaga dhigto inuu ka istaago waxaan ha samayn kan ha yeelin marka leeyahay isaga waajib ma saarna laakiin waxaa la rabaa in caado looga dhigo ilan tarbiyadii wey in la yidhaahdo haye maog tahay in salaad ay kugu waajibtay mar dhow tuko soonka isku day maalintii uu ka tagana la mushkilad ma laakiin beri isku day inuu qofka tuko hadda hadii noocan ma salaadaha qaarkood uu soo kici waayana laga qaleeyo laga aamuso marka uu soo jeedana tuko la yidhaahdo leesh waxaa la rabaa marka inuu ictiyaad u yeesho inuu xumidiina ka istaagi karo wanaaggiina uu samayn karo wa kharaja biqowlinaa aanu niri oorahdeen alcaaqil aanu niri waxaa ku baxay almajnuun qof waalan isaga falaa yukallafu biاlmri wاnnahyi qofka isaga laguma kalifayo amar iyo nahyiba walaakinahu yumnac laakiinse waa laga reeba mima yakuunu fiihi tacad waxa xadgudub uu ku jiro calaa hayrihi hadduu qof kale wax yeelaynayo waa waalan yahay wax lagama rabo macnaheeda ma idinka iska ilaaliya ma waa inaad qabatid aw ifsaad uu ku jiro dad hadduu guryahooda gubayo oo kale walow facala alma'muuru bihi walow facala alma'muura bihi kordhig walow facala alma'muura bihi hadduu sameeyo wixii la farana lam yaصix minhu اlficlu ninkii waa lanaaba masaajidkii inuu tukaday kama asixin licadami qasdi اlimtithaali minhu iyadoo ugu wacan tahay in marka uu samaynaya aanu u samaynin iyadoo qasadkiisu yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala amarka uu sii u hogaansamo ila markuu majnuunka tukanayo waajib baa ku saaran uma tukanayo wuxu uu samaynayn camdi maaha garasho ma laha marka arrinkan marka kuma soo aroorayo iijaabu الzakaati wاlxuquuq اlmaaliyati fi maali الsagiiri wاlmajnuun arrinkan marka ma soo gelayo in lagu waajibiyo zako iyo xuquuqdii maaliga ahayd ilmaha yar xoolahooda iyo kan waalan xoolahooda xoolihiisa leesh lianna iijaaba haadihi in waxaan laysku waajibiyo la yidhahdo zakaha laga bixiyo xoolahan amaba in la yidhaahdo xaq ha laga bixiyo maalka kan marbuutun wuxuu ku xiran yahay biasbaabin sababa mucayanatin ee la yaqaan mataa wujidat haddii la helo habata alxukmu xukumku wuu sugnaanaya fahiya manduurun fiiha waxaa laga eegayaa ila sababi baa la eegayaa laa ila alfaacili kan waa yaryahay kan waa wey iyo kan waa xanuunsan yahay mataa leh xoolaha baa la eegaya waanu iman doonaa iyadoo faahfaahsan insha allah haddaba waxaa la yidhi amarkay u dhacayaa amarka waxaa la sheegay albaaliq alcaaqil waxaan meesha ka saarna marka qofkii labadaba aanan ahayn dabcan albaaliq markii yidhahd calaamaat albuluuq haddii ay kasoo daahirto haddii ay ka soo daahirto waa waqtigii dhihi lahaw qofkii inuu ixtilaamkii uu dhadhaba maalan oo isagoo hurdo ay ka timaada menidii in caanadu ay ka soo baxdo oo kale in codkii qofka uu isbedelo oo kale gabadhu iyadu waxay dheer tahay in dhiiggii uu ku dhaco oo kale calaamaat albuluuq haddii la helo hadihi alxaala waxaan leenahay marka qofkaas amar kasta ee fi kitaab illah wa fii sunnati rasuulihi sal allah aley wasalam ku qoran iyo nahyi walba waa lala hadlay laakiin waxaa la yidhi taasu macnaheeda maaha maadaama waa la amray la yidhi kii yaraa marka iyo kii waalaa oo labadooda yani noocan ma aanu ka soo ixtiraaznay baaliq caql aanu ka iyaga amar iyo nahy labadaba ma qabto laakiin ilmaha yar waxaa wax loo faraa si markaa maxay ay caado ugaga dhigtaan oo xumidiina ugaga fogaadaan ayaa loo farayaa kan majnuunka isaga qofka mas-uulka ka ah ayaa laga rabaa inuu mididii ka dhigo ka waalan mididii inuu ka dhigo in markuu dadka guryaha ka gubay in qof markuu tuurshiidayo tuuryayna dhagxayna in laga qabto qof markuu la dagaalayo adaa laga rabaa inaad meel ku celisid maxaa yeelay isaga amar iyo nahyi labadaba markaa ma qabanayo haddaba haddii ilma yar hadda aanu idhaha maalan tuko una yidhahdo waaya kadib intuu iska baxo meelihiisa intuu tago oo maqaarkiisa riixo maqaar riixa mataqaana oo banooni soo ciyaaro annaga saasaan dhihi jir waagi hore maqaar uu soo riixayaa macnaa banooniba maxaa banooniga maqaar buu ka samaysanya uu maqaarkiisa iska soo ciyaaro banoonigiisa soo ciyaaro aanuu tukan oo maalinkii kale intuu soo laabtire ma tukatay uu yidhi may ma tukan shaloo dhan iska ciyaaray maba tukanba qofka isagaa ama ilmaha yar ma dembaabay dembi ma laha maxaa yeele baaliq maaha laakiin maxaan u faraynaa si uu caado uga dhigto laakiin amarka isaga aan siinayna laysa takliifan musaawin litakliifi alkabiir qofka baaliga ah marka maaha haddaba waxaa la mid a ah in la yidhahda maala xumidan ha samayn waxaan ha samayn haddaba macnahaas way macnaha hadda haddii uu tilmaamay ama kitaabka uu tilmaamay laakiin waxaan leenahay almajnuun tacadigiisa waa in la celiyo sida maala xataa haddii bahiimo xoola adiga aad leedaha kale aad og tahay inuu dadka dhibaataynayo saad ugu khasban tahay inaad mooradoodii ku celisid oo aadan bini aadam kusii dhex dayn hadduu e yahay iyo hadduu wax kala yahay saad ugu khasban tahay inaad wixii aad maaraysid baad ugu khasban tahay ilmaha yarna inay dadka aanay waxyeelayn wa fii nafsi اlwaqti haddana almajnuuna inaanu dadka aan waxyeelayn laakiin waxaa layna yidhi marka iyadoo taa macnaheeda marka muxuu yahay ilmo yar oo aabihii xoolo kaga dhintay wuxuu kaga dhintay xoolo kaga dhintay millions ama nin waalan oo markiisa hore xooluu lahaan jira lakin dib dambu ka waashay amaba xoolaa loogaga dhinta dhaxal bay kusoo gaareen ama maxaanu lena waa la dhintay annaga maxaa yeele africa markaan joognay xoolaha qofka inuu dhinta m xoolaa ma lahaan jirin sooma laakiin hadda waaba howlaa usoo dhacdhaca yareerka ciyaalka odaga wax laga jaraa meelo kale wax ka soo dhacaan accownay leeyihin sooma oo laga dadka waaweyn ay ka koonto badan yihin oo nooc xoolaha ku jira inay dadka kale xataa ay qofka shaqaystada ka xoolo badan yihin baa laga yaaba haddaba wixii la xiriira sakada iyo takaaliifta maaliga ah sharcigu wuxuu eegaa sakadoo kale waxaa la eegaa asabab maa sababu iijaabi zakaad maal qof inuu haysto balaga anisaab waxaala calayhi lxawl macnaa sharciga marka la goorma mataa tajibu zakaat idaa malaka alinsaanu annisaaba waxaala calayhi lxawl sooma haddii qofka nisaabkiina uu haysto sanadna uu ka soo wareego intaaba sharcigu fiiri laakiin sharciga ma milicsan cidda iskale ma labba ma dhadigba ma qof weynba ma qof yarba ma ilmo waalanba ma qof waalanba ma ilmo yar waxaas muhiim ah waxaa la eegaya un xoolahaas maadaama xagga xoolaha iyo zakada wuxuu kala simyahay dadka waaweyn oo kale hadduu xoolo leeyahay waa in zaka laga bixiyo kan waalan xoolihii zaka laga bixinaya xuquuqda maaliga ah waa laga bixinaya whakada dawalig leesh sababta looga bixinaya maxay tahay maxaa yeelay ashaaric alxakiim بحنا محي تهي محايا شر الشارع الحكيم إيجاب الزكاة وحكحرة السبب بكحرة فمتى وجد السبب حديث صوبت اللي هلا أه إنه حولها يست النصاب جارية سند حولها يكسو وريغان زكاة ولا بحنا مركة تن مركة ما دي كرتي أبوكي فلا يدخلون في الأمر والنهي الصغير والمجنون waxaa laga yaaba kii yaraa inuu milyaneero multimilyaneer uu yahay sida caalamka hadda dhici karta majnuunku inuu xoolo waalan uu haystaba oo isagaba ka daran na qiyaasi karin inuu haystaa laga yaaba ma waxaan leenaha marka falaa yukalaf laa laa laa maana guul maxaa yeele waxaanu eegaynaa xoolaha la eegaya halkaa marka ilmaha yar koontooyinkooda waxaa ku jira iyo xoolaha loo hayo yaa mas-uul ka ah waxaa mas-uul ka ah waliyiil amr oo aabbihii iyo hooyadii baa mas-uul ka ah marka la gaaro waxaa la rabaa sida adiga taada ay isugu dardarayso ood leedahay sanadkan boqol kun baa meel ii taal laba kun iyo shan boqol oo karoon baa ka baxaysa ama boqol kun oo laba kun iyo shan boqol oo dollar baa ka baxaysa u leedahay ilmahana akaunkooda dib ha laab toban kun oo karoon baa ku jirta laba boqol iyo konton karoon toban kun oo dollar baa ku jirta laba boqol iyo konton dollar waa laga bixinaya halkaa wey macnaha aan hadda aanu tilmaamayno haddaba sidaasoo kale waxaa la mid ah sahiirkii wuxuu leeyahay aqaarib qaraa leeyahay adeer baa jooga abti jooga walaalkii baa jooga oo fuqara waxba aanan haysan xoolihiis waa laga bixinaya maxaa markan xuquuqda maaliga la tilmaamayo waa taaw waxaa muujinaya marka ma daliil calaa dalik addaliil طabcan nusuusta fiqiga marka laga tago fi lqur'aani ilahay wuxuu yihi khud min amwaalihim sadaqa min amwaalihim ilahay subxaana wa tacaala khud minhum maaha khud min amwaalihim sadaqa iyo aclimhum markii mucaad la diray maxaa la yidhi ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim ushak افترض عليهم صدقة في أموالهم أشك إنه إلهي سبحانه وتعالى يكون واجب صدقة في أموالهم مركا نسك هلكو دول دعي أمرك هلكو دول دعي وهو دول في المال مركا أنك وحن ملعسانينا المال فهو السبب الموجب للزكاة إساقا كيني هدي له له واجب مركا وسوق له هذا انت مركا نري ونقول بين والتكليف بالأمر والنهي والتكليف إلا يسو كلف بالأمر والنهي إلا يسو كلفاي شامل wuxuu kulansanayaa lilmuslimiina muslimiinta iyo walkufaari iyo gaalada hadalkaa meesha ogow amar kasta ee kitaab ullahi ku qoran iyo nahyi walbaba yaa lala hadla muslim iyo gaalba lala hadla laakina alkaafira lagu lagusa noqoya ee kan kaafirka ah laa yasixu minhu ficlu اlma'muuri bihi isaga kama asaxayo shaygii la faray samayntiisa xaala kufrihii isagoo weli gaal ah gaal gaal ah ayaa intuu yimid wuxuu yidhi eh, qur aankiina ma wuxuu leeyahay eh, ma aragtay eh, zaka bixiye waan bixiye hala tukada waan tuka welin waa gaal isagoo weli ku andacoonaya aaleh waxaan kitaabta kutubtiina waxaa ku qoran kutubtiina waxaa ku qoran أن الأمر والنهي shaamil للمسلimiin والكفاar baa ku qoran marka waan samayn waxaan leenahay xaala kufrihi baa jirta walidaalika waxaan xustaa mar gabareeroo wadankan u dhalatay ayaa islaamkay baran jirtay koorsooyinka la siiyey new muslimska iyo amaba dadka hadda soo islaamaya bay dhigan jirtay waxaan xustaa taraawiixduna lala tukan jirta taraawiix soddonka maalmood habeen ma qan jirin tahajudkana way soo zakaatalfitriga way bixin jirta zakaatalmaalka markii aan weydiino war wax ka asaxee maaha waxay dhihi jireen waxaan rabaa inaan tamriin sameeyo laakiin ilahi subxana wa tacala wuxuu qadaray siddeed iyo toban sano markay gaartay bay timid waxay tiri haddaan buuxiyey marka hore sakiiradn waa ahayd kow waxaana kale u heliye waxaa kaloo u heliyey eh, kufr haddaan buuxiyey bay tiri haddaan islaamay runtii maantana waxaan u maleynaa dadka islaamkooda ilaahay sugo ilahay hasii sugo dabcan eh, marka waxay ka mid tahay qof fii xaali kufri laga dhegaysanma waxaa jira eh, kufaartu waxaan inaga aan aqriyaynay dad baa aada u fahamsan saad ogtihiin eh, john stabito eh, leh major maaragtay well major legions encyclopedia weyn ee britanica iyo kulli ay tabciyeen ahaana jiray markiisii hore ee la taliyihii bush fi sharq alawsat oo wuxuu master degreegiisa magister wuxuu ku qaatay fi usuul fiq usul fiqi magisterku qaatuuna taxqiiqi kutub fara badan buu taxqiiqiyey marka nin magister master degree ku qaatay fii usuul fiq kitaabaadna leh kama qarsoona ana alamra wanahyi shaamil lilmuslimiin lkufaar u aqrinaya kitaabkii kitaab mubtada ah oo bidaa'i oo kanoo kale ku qoran yahay kutubta waaweyn uu taxqiijinaya maka maranta markuu fahamsan yahay laakiin wuu fahmayaa laa yasixu minhu ficlu lma'muuri bihi xaala kufri xaala kufrihi laga dhegaysanma liqowlihi tacaala waa ilahay uuna leeyahay wma manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wabirasuulih wax kale kama reebin in laga gudoomi waayo waxyaabaha ay bixinayaan ilaa inay ilaahay rasuulkiisa ku gaaloobeen uunbaa keentay in wax laga dhegaysan waayo walaa yu'maru haddaba ninkii gaalka ahaa waxaa la yidhi hadda hadda adiga gaal baa tahay amarkan wuu ku saaran yahay lagaana dhegaysan maa ilaa ad ka islaantid waa soo islaam marka wuxuu soo islaamay isagoo konton jir ah maalintuu shan iyo toban sana uu gaarana amarka uu ku socday sooma maalintuu khamsa cashar sana jiray ila alaanna amarka uu ku socday sooma kam sana amarka ku socday hamsa talaatiintan sooma soddon iyo shan sano amar ku socday oo salaad tukala lahaa wa aqiimu salaad wa aatu zakaat lalahaa zinada laga reebay sooma su-aal marka waxaa imanaysa marka haddii la yidhi gaalkii awaamirta way ku socotaa la yidhi xaala kufrin laga aqbali maa xaala islaamihi marka markuu soo islaamo ma waxaan leenahay soddon iyo shan sana amarka ugu socda hadda soo celi salaadi walaa yu'maru la fari maayo biqadaa'ihi inuu soo qalleeyo wixii ka tegay idaa aslama hadduu soo islaamo liqowlihi tacaala waxaa muujinay ilaahay oo yidhi qul liladiina kafaruu wixii gaalooy waxaad ku tiraahdaa in yantahuu in yantahu hadday ka reebtoonaadaan gaalnimadooda yukfar lahu maa qad salaf wixii hore u tegi waa loo dhaafaya marka wa qowlihi sala allahu aleyh wasalam licamr bni caas xadiidkii camr bni caas uu werinayey ee ku soo aroray fi saxiixi اlbukhaari uu kaga hadlayay camr bni caas saddexdii marxalood uu soo maray waatuu nebiga uu ku yidhi amaa calimta yaa camr ana alislaama yahdimu ma kana qablah miyaadan ogeyn islaamki wixii isaga ka horreeyey dhan inuu baabi'iyo idan waxaa hore lagu qaban maayo marka meesha waxaan haysanaa aayad ina leh qofka hadduu soo islaama dembigiisa hore waa la waxaan kaloo haysanaa xadiid ina leh qofka hadduu soo islaama dembigiisa hore waa la dhaafay wainamaa yucaaqabu calaa tarkihi laakiinse waa lagu ciqaabayaa gaalkii ka tegidda uu ka tegay awaamirtii ku socotay intaas min yowma balaq ida maata cala alkufri hadduu gaalnimada ku dhinto hadduu gaalnimo eh, nafta ay kaga baxdo waa loo qabanaya hadduuse soo islaamo sagaashan san isagoo jira buu maanta laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu lah sal ly slam yiri can qanaaca wuuna naf baxay dembigiisu hore waa la dhaafay dembigiisu hore waa la dhaafay laakiin maata cala alkufur walciyaadu billah gaalnimadiibuu ku dhintay waa la ciqaabaya liqowlihi tacaala baa daliil u ah can jawaabi almujrimiin uu kaga waramayey kuwii mujrimiinta jawaabtooda idaa su-iluu marka la weydiiyey maa salakakum fii saqara oo saqara maxaa idinku guray qaaluu waxay yidhahdeen lam naku min almusaliina kuwa tukada ka mid ma ahayn yani marka kuwa kumaynan jirin walam naku nucimu lmiskiina masaakiinta miskiinkana ma quudin jirin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dembiga iska dhex dabaashana waanu dhex boodi jirnay wa kunaa nukadibu biyowmi iddiin maalinka ymjazahan waanu beenin jirnay xata aataana alyaqiin ilaa u noogaga yimid aayadda marka maxay muujisay maa salakakum fii saqar marka la yidhi maxaa naarta idinku goray maxay yidhahdeen lam naku min almusaliin haddaba masalada iyada haddii ama amarka inuu u dhacayo lilmuslimiin hada masala maxal ijmac hadalkama taagna shaamil kufaar al islaami waan kala saaraynaa islaamku wuxuu leeyay usuul iyo furuuc buu leeyahy asalka ah aslim soo gal laa ilaha illa allahu dheh furihii islaamka qaado muslim iyo gaal baa laga rabaa yani bimacnaa gaalka inuu islaamo hadduusan islaamayna inuu jisidii uu bixinayo masalada iyada hadalkama taagna laakiin ishkaaliyada waxay dul taagan tahay ay fuqahadu ka hadlaan iyo usuuliyiin hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci اddiin diinta furuucdiisa ma lagula hadle yani bimacnaa maalan salaadii eh, zakadii rakcaadkii waxyaabaha furuucda soo islaam waa la gartay eh, hadalka ma taagn ijmac wey masalada iyada sida muslimkaba eh, in diinta uu qaatay ijmac masalada ijmac wey laakiin hal alkaafir mukhaaطab bifuruuc اdiin masalada iyada khilaaf baa ka taagan bacd alculamaana waxay qabaan ha qaarna waa ay diideen kuwa yidhi marka ma soo geleen waxay ahalba maaha yani maalan haddii nin kaafira ah baa wuxuu rabaa qurbuu la imanaya wuxuu leeyahay sadaqaan la baxaya ama kan baan samaya laga aqbali maayo maxaa leh shuruud alqurba waxaa ka mid ilaahay baan waxaan ula dhowaanaya marka islaam baa ka mid idan marka wuxuu leeyahy qofka kan aslanba ahlan maaha ahl waxaa loo jeeda alahliya ahliyat takliif ma laha eligibilityga ah qofka kan in mas-uuliyad la saaro ma laha qaarna waxay leeyihiin waa mukhaatab maya hadalka wuu u dhacaya maxaa muujinaya waa marka daliilka in yarka aanu sheegno wey marka waxay leyihin laakiin laa asixu minhu kama asaxay haddaba marka waxay leeyihin wajhu dalaala waxay soo daliishadeen marka wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wa birasuulihi waxay leeyihin aayaddan waxaan ka daliishanaynaa nafaqadu maxay tahay waa daata nafc daata maqashid waxaa loola jeedaa shay waxtarkiisu dad kale wax u gudba cibaadaadku waa labo waxna aday gaar kugu yihiin markaan tukada anay gaar igu tahay sujuuddeed anay gaar igu tahay qur-aan iqsiga anay gaar igu tahay lakiin sadaqada anigana waan ka faa'iiday qof kalenuu ka faa'iiday zakada adna waan ka faa'iiday qof kalenuu ka faa'iiday soo ma adna waad faa'iday dad kalena u faa'iidaysa tacliimka nafsa shay waxaa lagu magacaabaa e, shay mutacadin ila alghayr nafc mutacadin ila alghayr marka waxaa leeyahay haddii shay mutacadin ila alghayr wajhu dalaalaha arag waa daqiiq waxay leeyihiin shayga kan sadaqadii dadka kale ay ka faa'iidayeen haddii la yidhi laydinka dhegaysan maayo shay isaga keliya ku gaaban see loo dhegaysanaya waxayba ahayd in la yidhaahdo adiga kama faa'idin soo maha ummado kale tabaalaysanoo dhibaato ay ah, haysataa ka faa'iday marka halka ajiraad ka helaysaa taadaaba la diiday maxaad umalaynaysaa wax isaga keliya un ku gaaban halkaa marka culimmada marka waxay leeyihiin waxaan mutacadi ahayn sida tasbiixdii iyo salaadii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii min baaba owla halkaa way marka meesha ay ka baxayaan haddaba hal yu'maru biqadaa'ihi wixii ka tegey maya mar haduu soo islaamay nusuustu marka way caddaha wey halka kan iyadoo iyadoo faahfaahsan baanu isdul taagnay tafsiirka intaan wadnay masalada ku saabsan maalan nin hadda soo islaamay amaba maalan haweeney hadda soo islaantay oo kale ninkeedii aanu soo islaamin oo kale waxaa laga yeelaya nikaaxaas xukumkiisu wuxuu noqonayo ama labadoodii haddii noocan ma mid dabcan isaga waaba la gartaba iyadii baa soo islaamtay ninkana weli xaala kufri buu ku jiraa waa aqwaashii sagaalka ahayd ee tirada badnayd eena soo martay calaa hada alasaas bay qeyb ka tahwi haddaba inamaa yucaaqab calaa tarkihi haddaba khulaasat albaxth fi lmas'ala waxaan kusoo ururinay sida soo socota ko waxaan leenahay alkhitaab waanu haddaan khulaasayno khitaabkan wuxuu u dhacay li albaaliq alcaql waxaa kaloo aan nidhi alsagiir walmajnuun ma soo gelayaan laakiin waxaan nidhi assagiiru waa la farayaa si tarbiya ay ugu noqoto waxaa kaloo aan nidhi kan kale ee majnuunka ahna isaga waxba la fari maayo aduu hadduu masaajidka iska yimaado wax laga dhegaysan maayo laakiin xumidii waa laga celinaya waxaa la diidaya dadka inuu ku xadgudbo okay haddii aan nidhi maalan meesha imaanaysa ayaa waxay tahay ma faaidat in la yidhaahdo kufaarta waa la faray ama yucaaqabuuna fi nnaar in la yidhaahdo waxaad ogtihin kulli waajib min waajibaati alislaam oo qur-aanka kusoo aroray iyo sunna qofka kaafirka fi laakhirati in la ciqaabayo salaada lagu ciqaabi doonaa ka tegidda uu ka tegay azakaa asoom wax walbaba haddaba midda kale waxay tahay awaamirta ma u dhacaysaa oon hadda aan soo niri ha awaamirta yani horta la fari maayo maxaa shuruud alislaam ma soo gelin laakiin hadduu xataa la yimaado inaan laga dhegaysanin masaa-ishaas inta duuduuban hadda aanu soo marno haddaba in yar waxaa u baahan in laysdul taago maxaa muujinaya qolyaha qaba ana alkaafira yucaaqab bitarkihi lilfuruuc waa la ciqaabaya maadaama uu ka tegay furuucdii maxaa muujinaya waxaa loo soo daliishaday lam naku min almusaliin walam naku nucimu miskiin wakuna nakhudu maca alkhaadi haddii marka dabcan la yidhaahdo mid uu doodo yidhaahdo war waxaa laga hadlaya yowma ddiin baan beeninay bay naarta ku mutaysteen yowma ddiin baa laga hadlay wa kunaa nukadibu biyowmi اddiini bay naarta ku mutaysteen salaad aanu ka tagnay iyo sadaqaan la bixi weyne layskuma haysto waxaa imanaysa marka waxaa leeyahay low lam yakun lidikri الصalaati walidikri الnafaqati ta'hiir haddaanay ta'hiir aanay ku samaynayn oo aanay waxba aanay raadaynayn amaba haddaanay waxba ka ratibmayn ama haddaanay waxba noo faa'iidaynayn in qur-aanka lagu sheegay laqwi buu noqon lahaa hadal maala yacni qur-aankana maala yacni inuu soo galo waa mamnuuc marka marka qolyaha le marka nimankan kufaarta furuucda laguma ciqaabina waxaa lagu ciqaabay takdiibuhum biyowmi اddiini hadday saa yidhaahdaan waayahay maxaa loo sheegay salaadii oo maxaa loo sheegay walam nakun nuطcimu lmiskiin haddaba haddaad tidhaahdaan mar waa la iska sheegay ilahay kitaabkiisa laqwi baa ku magacoodeen wa kitaab اllahi munazahun can illagwi waxaan leenaha marka dikr الzaka fi alaaya وذikr النفقة في الآية dليil على أن لahma تأثيirا على hذا الأمر inay saamayn ku leeyihiin ninka kan inuu naarta u galo halkaa marka waa meesha marka aan kaga bixina masalada iyada waxaa kaloo la dhihi karaa dhan kalena waa loo waa bixi karaa xujada si nimanka jiq loogu siiyo waxaa kaloo la dhihi karaa haddii muslimkii muslimkii wahuwa طaahir وأطhر min الكاafir la yiri tarki الma'muur salaadii uu ka tegi ficli maxduurna wuu ku dhacay waa lagu ciqaaba hadii la yidhi wlkaafir min baabi awla marka haddii muslimkaba la dayn waay se isaga loo daynaya maasha wey bal waxaaba culummadu ay qabaan kaafirka nicmo walba ilahi subxaana wa tacaala fi dunya siiyey oo maanta mubax iska ah qofka muminka dharka la xiranayo gaariga lagu soconayo guryaha la degayo yowma alqiyama su-aal baa kaga dambaysa badaliil qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih wاطayibaati min الrizq qul hi liladiina aamanuu fi اlxayaati اdunya khaalisatan yowma alqiyaama halkaa marka waxaa muuqato yowma alqiyama waa laga xayuubinaya waxay u barax tiran tahay u gaar tahay u gooni tahay dadka muminiinta idan ciqaab baa sugi doona addunyada maadaama nicmadii uusan la iman wuxuu ilaahi subxana wa tacala haddana laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ida ma اtaqa waaaamanuu wcamiluu الصaalixaati ثuma اtaqa waaaamanuu ثuma اtaqa waaxsanuu wallahu yuxib اlmuxsiniin aayaddan daliilkeedi muxuu yahay waxaa laga qaadanaya haddii la yidhi cala aladiina aamanuu dembi ma saara dadkii horey khamrada u cabi jiray marba hadday tooba keen hadday aayaddu leed waxaa laga qaadanayaa qofka hadda cabaya inuu dembi saaran yahy ilaa uu marka uu ka baxo halkaa marka waa daliilka marka loo soo daliishanaya masalada iyada ah ee aanu runtii kaga baxayn imsaad noo harsan su-aal baa iman karta maala haddii la yidhi alkaafir haddii uu tukado fi dunya wuu iska tukaday yowm alqiyaama xisaab miyaa sugayay waxaa la yidhi maba anfacaysaba aslan kow laakiin hadduu tukado s yowm alqiyaama aan loogu xisaabin yani yowm alqiyaama xisaabba saysan u iman hadduu iska tukay salaadiisu iska badiy wuxuu yidhi yowm alqiyama inaan la xisaaba mar waa nin faqiih wuu yaqaan fiqiguu darsay wuxuu leeyahay ibn cuthaymiin hada maxal tawaquf buu leeyahay yani bimacna waxaa laga yaabaa in la yidhahdo laa yuxaasabuuna liannahum yafcaluunaha in la yidhahdo wain kaana laa tuqbalu minhum laga aqbalin laakiin hum yactiqiduuna annaha naafica maqbuula maadaama ictiqaadsan yihiin inay naafica tahay maqbuulana tahay maxal nadar buu leeyahy maxal nadar oo masale falsafadeeda iskale laakiin nusuusta caamka ah waxaan shaki ku jirin ama ha tukado ama ha sadaqaysto ama wuxuu doona hala yimaado waxa dhan inay ka kac yihiin nusuusta caamka ah waxaa kaloo u iman doonaa biidn illahi subxaana wa haddaba kii saqiirka ahaa haddii ay dhacda marka xajkoo kale hadduu xajiyoo kale badanaa waxaa laga yaabaa ilmihii yaraa inay ku dhacaan maxduuraat ilixraam oo qofka weynu an yadbaxa shaatan ay tahay amaba uu saddex maalmood soomo ama ama fidyadii lixda uu miskiin uu qoodi ay tahay ilmo yarna haddii xajka hadda loo kaxeeyo badan ixraamka loo xiraa waxaa laga rabaa weliyulamriga inuu ka ilaaliya maxduuraat ilixraam maxduuraat alixraam hadduu ku dhacna weli amriga laga rabaa inuu bixiyo laakiin ilmaha yar haddii intuu sanifo yirahdo kolaalkii baa iga wata dharkiisa intuu iskastoo surwaalkiisa u gashto maalintii carafana meeshaas banuuni isaga ciyaara oo aanu soo dhowaanba ma waxaa leeyahy hal yulzam biitmaamihi laa yulzam biitmaamihi waa ilma yar marka horeba ma saarayn